alxamdu لlh rb العaalamiin وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الmuصنif raximah اllah baabu manصubaati اlasmaaءi almanصubaatu hamsata caشhara wahiya almafcuul bih wاlmasdaru وdarfu الzamani وdarfu اlmakani wاlxaalu wالtamyiizu wاlmustahnى wsm la wاlmunaada wاlmafcuul min أjlihi wاlmafcuul macahu وkhabru kana وأkhawaatiha wasmu ina وأkhawaatiha wالtaabicu lilmanصubi wa huwa arbacaة أshyaءa annactu wاlcaطfu wالtawkiidu wاlbadlu sheekhu raximah اllahu taعaalى wuxuu inoo soo dhameeyey baabkii ahaa baabu marfuucaat alasmaa oo toddoba baab ahaa waa inoo soo dhamaystiray kadib waxa uu doonayaa halkan inuu ka gudagalo mansuubaat lasmaa asmaa'ada la nasbiyo iyadana inuu inoo tilmaamo maadaama oo marfuucaaddii uu ka soo warramay mansuubaaddana inuu inoogu xigsiiyo mansuubaadda tan ihi waa almansuubaat min alasmaa weeyaan waayo mansuubaat lafcaal hore inoo soo horumarto iyado waynu soo dhaafnay de mansuubaat lafcaal waynu soo baranay idaafada ku jirta ayaa min idaafati sifati ilى اlmawصuuf oo macnaheedu yahay baab اlasmaai almansuuba waa asmaadii la nasbinaya baa loo jeeda oo idaafado min idaafati صifati ilaa mawصuufiha faa'iidadeeduna waxa weeyaan idaafada caynkaasa xasri iyo takhsiis bay faa'idaysaa iyo ixtiraaz oo waxaa lagu saarayaa mansuubaat اlafcaal iyadu way noo soo horumartay xaggii hore ayaan iyada kusoo marnay sheekhu waxa uu yidhi haadakani baabu mansuubaati alasmaa'i asmaa'ada la nasbiyo baabkeedii weeyi almansuubaatu mansuubaadu khamsata cashara shan iyo toban weeyi wa hiya shan iyo tobankaasi almafcuulu kii la sameeyey ficilka weeyi bihi isaga lagu sameeyey walmasderu masderkii weeyi wa darfu zamaani zamanka darafkiisa weeyi wa darfulmakaani makaanka darfkiisa weeyi waalxaalu xaalkii weeyi waatamyiizu tamyiizkii weeyi wlmustanaa kii lasoo reebay weeyi wasmu laa laa ismigeedii weeyi wlmunaada munaadihii wey kii loo dhawaaqayy wlmafcuulu kii ficilka la sameeyey weeyi min ajlihi isaga dartii wlmafcuulu kii ficilka la sameeyey weeyi macahu isaga la jirkiisa wakhabaru kaana kaana khabarkeeda weeyi waakhawaatihaa wakhabaru akhawaatihaa kaana kuwa lamidkaa khabarkoodii weeyi wasmu ina ina ismigeedii weeyi waakhawaatihaa wasmu akhawaatihaa ina kuwa lamidkaa ismigoodii weeyi wataabicu kii raacayay weeyi lilmansuubi kala nasbiyey wa huwa taabica mansuubka raacaya arbacatu ashyaaa afar shay weeyi annactu nactigii weeyi walcadfu cadafkii weeyi wtawkiidu tawkiidkii weeyi wlbadelu bedelkii weeyi waa sidii baabkii hore baabu marfuucaat alasma markii uu ka warramayeyba intuu ijmaal sheekhu inoogu sheego markii dambena tafsiil uu u sheegay waka marka kana kii un buu lamid yahay oo dakaraha almualifu ijmaala uma dakarahaa tafsiila markii hore wuxuu u sheegay si duuduub ah marka dambena wuxuu u sheegi doonaa si tafsiila oo faahfaahsan marka hore warkii wuu kuu duuduubo tiri cadadkoogiio duuduuban buu ku marka dambena wuxuu ku siin doonaa cadadkii uu kuu duuduubay oo tafsiilsan oo faahfaahsan lianna hadihi ariiqa min uruq taliif ariiqada tanna waxay kamid tahay uruq taliifay kamid tahay wahiya uruq qur'aan qaala lahu tacaala hamaaniyata azwaaj hada mujmal min alda'ni اثnain wa min alma'zi اثnain wa min alibl اثnain wa min albaqar اثnain kolka hamaaniyata azwaaj la yidhi waa mujmal maxaa lagu tafsiiliyey ya de aayad waa la tafsiiliyey min alda'ni اثnain ba la yidhi wa min alma'zi اثnain marka lأna shay'a yudkaru fi اlqur'an mujmala uma mufasala markaa sheekhu de halkan uu wuxuu kaga dayanaya waxa weeyan qur'aanka ayuu kaga dayanaya wakadalika fi sunna sunada rasuulkana sala allahu alayh way ku sugan oo rasuulku waxa u yihi halaaثun laa yukalimuhum allahu ywma alqiyaamati walahum cadaabun aliim uma yufasil kolkii hore waa la kadibna waa la caddeeyey imam buhari imam muslim ba xadiiska soo saaraya imam bukhari wuxuu kusoo saaraya kitaab alaxkaam imam muslim na waxaan filaya kitaab liman inuu kusoo saarayey marka sunnada rasuulkana way ku soo aroortay qur'aankana way ku soo aroortay oo waa min duruqi ta'liif wey qur'aan wa sunnana wey markaa iyo isagii oo ijmaalsan buu marka hore inoo sheegay haddana isagii oo mufasala ayaa sheekhu inoo sheegi doonaa deinta hore waa magacaanti wax lagu celiye male kolkaa wuxuu ka tiriyey oo uu yidhi waa shan iyo toban tirada hore saasuu ka sheegay marka dambe uu tirinayana wuxuu ka sheegay sheekhu afar iyo toban buu ka dhigay afar iyo toban buu ka dhigay almafcuulu bihi almasdaru dharfu zamaan dharfu makan xaal tmyiiz mustahnى sm اllah wاlmunaada mafcuul min ajli mafcuul macahu khabaru kaana wa akhawaatiha wasmu ina wa akhawaatiha wtaabicu lilmansuub markaa muxuu ka dhigay afar iyo toban buu ka dhigay marka horena muxuu ina yidhi waa shan iyo toban bu ina yidhi culimadu dhowr qowl bay maraan laakiin waxa ugu dhow dhow in la yidhaahdo shan iyo toban weeyaan sheekhu wuxuu noo soo sheegay mafcuula dhanantu ah, dhanantu labadadii mafcuul xagga hore ayuu kaga soo waramay markaa waxaa ku shan iyo tobana oo ku jira dhanna labadeeda mafcuul ah, mafcuulay dhanna ayaa waxa weeyaan ku jira oo nuskhadeena walow haba ka dhacsanaatee eh, bacdu nusakh waa ay ku qoran tahay bacdu nusakh waxa weeyan way ku qoran tahay inkastoo tenan ay ka dhacsan tahay ah, tabcadda daarulminhaaj sharaxa khaiib ashirbiini way ku qoran tahay mafcuuladanna markaa dabcaddeena walow haba ka dhacsanaatee dabcaddaa kale maadaama oo ay ku qoran tahay waxa fiican bay yidhahdeen culimmadu in la idhahdo ka iyo tobnaad wuxuu ahaa wa dhanna labadeeda mafcuul weeyi dhanna labadeeda mafcuul aqwaal kalena way jirtaa laakiin qowlkaasi iska qaata almansuubaatu asmaada la nasbiyay hamsata shan iyo toban weeyi wahiya shan iyo tobankaasi almafcuulu bihi mafcuulu bihi weeyi wlmasderu masderkii weeyi wdarfu zamani zamanka darfigiisii weeyi wadarfu lmakaani makaanka darfigiisii weeyi wlxaalu xaalkii weeyi wtamyiizu tamyiizkii weeyi wlmustahnaa kii lasoo reebay weeyi wasmu lala ismigeedii weeyi wlmunaadaa munaadihii weeyi wlmafcuulu kii ficilka la sameeyey weyi min ajlihi isaga dartii wlmafcuulu kii ficilka la sameeyey weeyi macahu isaga la jirkiisa wakhabaru kaana kaana khabarkeeda weeyi waakhawaatihaa wakhabaru akhawaatihaa kaana kuwa lamidkaa khabarkooda wasmu ina ina ismigeeda weeyi waakhawaatiha wasmu akhawaatiha ina kuwa lamidka ah waxa weeyaan ismigoodii weeyi wataabicu kii raacayay weyi lilmansuubi kala nasbiyey wa huwa taabica ka raaca arbacatu ashyaa afar shay weeyi annactu nactkii weeyi walcadfu cadafkii weeyi watawkiidu tawkiidkii weeyi walbedelu bedelkii weeyi isagao ijmaalsan markuu inoo sheegay marka hore hadana wuxuu doonaya isagio tafsiilsan inuu inoo sheego waxa wey naftu way uhanqaltaagaysaa shaygii oo mujmala ah marka hore marka lagu siiyo waa sida tafsiilkiisa he eh, way u hanqaltaagaysaa kadib marka loo sheego way weelaynaysaa baabkii u horreeyuu gudagalo wuxuu yidhi baabulmafcuulu bihi haada kani baabulmafcuuli bihi mafcuulu bihiga baabkiisi weeyi baabkan usoo horeeya baabulmafcuulu bihi wuxuu kaga warramayaa laba masalo ah, masalatan laba masalo ayuu ku sheegaya labada masale uu ku tilmaamayaa masalada koowaad waa dikru tacriifi lmafcuuli bihi mafcuulu bihiga tacriifkiisa ayuu sheekhu inoo sheegi doonaa masalada labaad dikru aqsaami lmafcuuli bihi mafcuulu bihiga qaybihiisana waa inoo sheegi doonaa marka labada masalo kaga warramaya inuu tacriifka mafcuulka inoo sheego iyo aqsaamta mafcuulka uu qaybsamayo inuu inoo sheego labada masalo ayaa uu kaga warramayaa baabkan mafcuulu bihiga mafcuulu bihiga xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa man yaqacu calayhi اlficlu waa cidda ficilku uu ku dul dhacayo ayaa mafcuulu bihi la idhahdaa falka meesha yaallaa cidda uu ku dul dhacayo ayaa la odhanayaa mafcuulu bihi la odhanaya waa yahay kaasi waa xagga luqada isilaaxa waxaa la idhaahdaa halaaata umuur waa waxa saddex arrimood koobsada saddex arrimood waxa laga helo ayaa la odhanayaa mafcuulu bihi haddii laga waayo mafcuulu bihi maaha ah, mid kamid a ah hadii la waayo ama la wada waayoba de saddexda arrimood waa maxay alwal an yakuna isman waa inuu ismi yahay ah, mafcuulu bihigu he waa in uu ismi yahay falaa yakunu bihi ficla ولا حرف مفعول bihigu ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo maxaa ku caddaatay inuu اسم yahay baa ku caddaatay markaa ismi ka daydayo ismi ugu hagaag waa ka koowaad waa arrinta koowaad athani ta labaad an yakuuna mansuuban waa inuu mansuub yahay mafcuulu bihigu waa inuu he mansuub yahay falaa yakunu lmafcuulu bihi marfuuca walaa majruura mafcuulu bihigi marfuucnaha ugu hagaagi waad soo dhamaysay mu kama jiri mu ku jiri majruuraadka soo socdana ma aha oo kuma jiro markaa waa maxay waa mansuub mafcuulu bihigu waa arinta labaad athalith shardiga saddexaad an yaqaca alayhi ficlu lfaacil sameeyuhu falka uu sameeyey waa inuu ku dul dhaco faacilkii falka uu falay ee uu sameeyey waa inuu mafcuulka ku dul dhaco waxay naga baxaysaa mansuubaadda soo socda oo dhan ba inaga bixi doonaa saddexdaa shardi waxaa laga helo ayaa culumada la idhaahdaa mafcuulu bihi la idhaahdaa haddii laga waayo dee mafcuulu bihi ma haysid tusaalihii buu ku raaciyo wuxuu ku yihi darabtu zaydan warakibtu lfarasa soo ma imika zaydan waa ismi ficilna maaha xarafna maaha ma daliil liwujuudi tanwiini fi aakhiri dee tanwiintaasaa u daliila soo shardigii labaad muxuu aha waa an yakuna mansuuban ma marfuuc mise wa majruur waa mansuub shardigii saddexaad faacilku falka u falaa ku dul dhacaya la faacilku waa ta'da maxay samaysay darbi bay samaysay oo garaaca garaacan iyuu ku dul dhacay sida zayd buu kudul dhacay saddexdii shardiba maan laga helin kolkaa mafcuul bi baa la odhanaya ka koowaad maxaynu nidhi luqahanota waxaa lagu yidhahdaa waa man yaqacu calayhi ficlu lfaacil xagga isilaaxana waxaan eh, mastajmaca alaaata umuur ama alaaata shuruud waa waxaa saddex shardi koobsada alula ama ashard lwal shardiga koowaad an yakuna isman waa inuu ismi yahay falaa yakunu lmafcuulu bihi ficla walaa xarfa athani an yakuna mansuuban falaa yakunu lmafcuulu bihi marfuuca walaa majruura athali an yaqaca calayhi ficlu lfaacil falku ficilka uu sameeye waa inu kudu dhaco liajli dalika waxaynu soo baranay faacilku inuu ahaa marfuuc faacilku muxuu ahaan jiri marfuuc buu ahaan jiri de mafcuulkana awa maxaad baratay inuu mansuub yahay baad baratay waayo faacilku waa mid keliya rafcaduna way culus tahay mafcuulku midwuu noqon karaa wuuna tacadudi karaa wuuna ka badan karaa nasbaduna way fududahay kadib ki cuslaa oo rafco ah waxaa la siiyey kii yaraa oo faacila nasbadii fududaydna waxaa la siiyey kii faraha badnaa oo mafcuulkiia ah, qasdan litacaadul ah, qasdan litacaadul saasaa la iskugu aadiyey ayay leeyihiin culimadu inkastoo mararka qaarkood faacilkii marfuuca aad ku soo barateen la nasbin karo ah, waqad yunsabu shuduudan idaa fuhima almacna faacilkii marfuuca aad kusoo ogaateed kusoo baratay haddii macnihiisa la fahmi karo waa la nasbin karaa lakin waa shaad waa shaad wey waa la nasbin karaa lakin oo eh, waxaa la maqlay khalaqa thawbu almismara kasara zujaaju alxajara khalaqa thawbu almismara baladu macne hadeega si taa u macnaysid maxay noqonaysaa thawbu maradii waxay dilaacisay almismara mismaarkii bay dilaacisay mamara wax dilaaisa mise mismarka wax dilaaciya ya kasar kasara zujaaju quruuradii waxay kala jebisay alxajara dhagaxi <laughs> ya soo ma aragtan markaa eeg ka dambe ee almismaare ah ayaa faacilkiia alxajarada dambea faacilkiia waayo macnaha waa la fahmayaayo dee inuu dhagaxu quraarada kala jebiyo saxiix walala mismaarku inuu kala jeexo he marada inuu kala jeexo waan fahnaylataa soo ma marka waa shuduuda ku baraarugsanaad inta adee tusaalayaasha aad aragtid waa inaad ku baraarugsanaato waxay kamid yihiin eh, min nawaadir naxw ayay kamid yihin nawaadir naxw waxaa kamid a ah, waxay soo naqliyaano waxay dhahdaan qadima calaa abi calqama annaxwi ibnu akhin lah nin abu calqama la odhan jiray naxwi ah waxa u soo galay inuu adeer u yahay kadibna wuxuu ku yihi ma facala abuuka kadibna wuxuu yihi mata kadibna waxa ku yihi wamaa cilatuhu kadibna wuxuu yihi warimat qadamayhi kadibna abi calqama wuxuu ku yidhi qul qadamaahu kadibna ki yaraa wuxuu yidhi fairtafaca alwarimu ilaa rukbataahu kadibna haddana calqama wuxuu ku yidhi qul rukbatayhi ki wuxuu ku yidhi faqaal dacnii yaa camu famaa mawtu abi biashadda calaya min naxwika hada aabbahaa maxaa helay bu yidhi aabbahay wuu dhintay bu yidhi oo xanuunka ku dhacay muxuu ah wuxuu yidhi warimat qadamayi labadiisii lugoodba barari bu yidhi mas fahmaysin warimat qadamayi ya sheekhi muxuu ugu jawabay waar waxaad tidhahdaa warimat qadamaahu ila waa faacil waa taniyo taniyada maxaa lagu rafcin jiray warimat qadamayi bu isna leeyahy wuu socdo haddana wuxu yidhi fairtafaca alwarimu ilaa rukbataahu bu yidhi bararkii wuu soo socday ilaa labada jilbood uu soo gaadhay ilaa buu ku jiray taniyo taniyada maxaa lagu jari jiray iya soo ma wuxuu ku yidhi haddana qul rukbatay waa min nawaadiri naxwi yidhahdan culimadu marka ay soo naqlen waa iska min baab ilfaa'ida marka mafcuulu biga waxaa saddexdaa shardi laga helaa la yidhahdaa an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yaqaca calayhi ficlu lfaacili laqmada eega wa huwa mafcuulu bihigu alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yaqacu uu dhacayo calayhi ismiga dushiisa alficlu ficilku uu ku dul dhacayo wadalika tusaale naxwu qawlikay naxwu maquulika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay a tidhi warakibtu waxaan fuulay alfarasa faraskii baan fuulay a tidhi de intan iraabteeda soo baranay darabtu ficlu wafaacil xaddu lficli daraba darba ficlu maadi mabniyu calى sukun litisaalihi bdamiiri dafci mutaxariki mabniyu calى sukun la maxala lahu min alicraab lanahu ficlu maadi wa taau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil zaydan caawaynu gaadhne zaydan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi mafcuulka maxaa nasbiya ilaa afar qowl bay culimadu ku leeyihin ilaa afar qowl ayay culimadu ku leeyihiin insha allah waynu gaari doonaa qowlka hore basriyiin baalo waxay leeyihiin ficilka ayaa keena faacilkana in la rafciyo mafcuulkana in la nasbiyo qowlka labaadna waxaa le hishaan bin mucaawiye oo kuufiyiinta kamida ah, oo isna wuxuu leeyahay caamilku waa faacilka faacilkaaba nasbinayuu leeyahy ka saddexaadna khalaf baalo oo kuufiyiinta kamida ah, wuxuu leeyahay caamilku faacilka ku camal falaya waa macna alfaaciliya caamilka mafcuulka ku camal falayana waa macna almafcuuliya ka afraad caamilka ku camal falaya waa ficilka iyo faacilka wada socda laakiin qawlkaynu naqaana waa ke waa qawlka hore qawlulbasriyiin oo ah inuu ficilku nasbinayo inuu ficilku nasbinayo labadan tusaale muxuu u keenay ila labaduba waa ismu mufrado munsarife wuxuu u keenay laa farqa fi lmafcuuli bihi fi lmafcuuli bihi bayna an yakuna caaqila aw gayra caaqilin mafcuulu bihi waa ma ha noqdo ismi caaqila sida zaydan oo kale ama ha noqdo ayru caaqil sida alfaras oo kale de ama caaqil ha noqde ama ayru caaqil ha noqde mafcuul bihigu fari male waka warakibtulfarasna taa horay lamid tahay wa huwa mafcuul bihigii alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yaqacu u dhacayo calayhi ismiga dushiisa alficlu falku uu ku duldhacayo wadalika tusaale naxwu qawlika wa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay aad tidhi warakibtu waxaan fuulay alfaraso faraskiibaan fuulay a tidhi halka hal masalo kaga baxay oo ah dikru tacriifi lmafcuuli bihi waa kaa qeexitaankiisi masaladii labaad buu doonaya halkan inuu ka tilmaamo oo ah dikru aqsaami lmafcuuli bihi wa huwa mafcuulu bihigu qismaani laba qaybood weeyi dhaahirun dhaahir weeyi wa mudmarun iyo mudmar weeyi labadaasuu qaybsamaya waa dhaahir iyo mudmar asaamtan waa asaamtii kuwii hore ba ilahan jireen so faacilkina mu soo qaybsamin isna waa sidii o kale dhaahir iyo mudmar dhaahir waynu soo baranay oo maxaa la odhan jiray dhaahirka waxaa la idhahdaa maa dalla calaa musamaahu bilaa qariina waxa musamaha lagu magacaabay ee loo dejiyey kutusiya wax qariino oo raacaysa ti oyna jirin mudmarkana maxaa la idhahdaa maa dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw ilkhiaabi aw ilayb sag taas kugu tusinaya taasu isaga kugu tusinaya marka wuxuu yihi wahuwa mubtadihi qismaani laba qaybood weeyi dhaahirun dhaahir weeyi wa mudmarun iyo mudmar weeyi fadhaahiru dhaahirkii ma ay alladii ka weeyi taqadama uu horu maray dikruhu maaga sheegiisu sheegitaankii aynu soo sheegnay bu ismiga dhaahirkaa wuu inoo soo horumaray xaguu soo hormaray ya wuxuu ku soo hormaray darabtu zaydan warakibtu lfarasa muna ismi daahirn labada tusaal ku soo mar fadaahiru daahirkii ma ay alladii ka weeyi taqadama uu horu maray dikruhu maaga sheegiisu anaa kuu soo sheegay buu kuleeyahay sheekh oo waxaan kuugu soo tilmaamay darabtu zaydan iyo rakibtulfarasa haddaba u fiirso ismiga daahirka imisuu ahaan jiray sideeddiiba mafcuul bi bay noqonayaan de ya ra'aytu zaydan waa isagiyo mufrad munsarifa ra'aytu axmeda mufrad ma laa yansarifa ra'aytu rijaala mufrad munsarifa jamcu tagsir munsarifa ra'aytu masaajida isagio ma laa yansarifa ra'aytu lmuslimaati jamci maanathu saalim ra'aytu zaydina jamci mudakaru saalim ra'aytu zaydayni tasniyadii ra'aytu abaaka intiba saasay kugu noqonayaan calaamatulicraabki haddaba muxuu noqonaya calaamada nasbadu maxay noqonaysaa nasba imse calaamadeed ya nasba shan calaamadeed soo ma imise noqonaysaa markaa calaamatu nasb shantii calaamad ma wada geliyan xadfunuunku baa laga jaraya soo shan may lahayn shantii waxaa laga jaraya un xadfunuunki ila afcaal bu isagu gaar ku ahay maxay noo soo hadhay alfatxatu wlkasratu wlyaau wllifu soo ma fatxa adaba imise calaamo noqon karta ya afar ism mufrido musarifa ism mufrido maa laa yansarifa jamcu tagsir musarifa jamcu tagsir maa laa yansarif xaggi hore ilaawinade culimo soo fatxadii may bixin kasray nooga higta kasrana maxay unoqonaysaa hal mawdic muxuu ah jamcu lmuanaf asalim waxay noogu xigay aliftii hal meel bay idna degeysaa maxay ahayd alasmaa alkhamsa yaadii baa ku xigtay imisay degaysay laba almuhanna waljamcu lmudakar asaalim mayna basidayn markaa calaamatu nasbihiina midun baa la jarayaayo xadfunuunkii un jara oo afarta kale soo hadhaa noqonaya calaamatu nasbadii waan fahnay la tahay soo ma waka fadaahiru daahirkuma ay aladii ka weeyi taqadama uu horu maray dikruhu maaga sheegiisu waka daahirkii sagaalkaasan kaga takhalusnay walmudmaru mudmarkii qismaani laba qaybood weeyi mutasilu weeyi mid mutasiloo caamilkiisa ku daba dhegan wa munfasilu weeyi mid munfasiloo caamilkiisa ka infisaaloo ka soocan waa labada damiirkii labuu marka uu mafcuulka socdo waa damiir mutasil ah iyo damiir munfasil ah waa labada mutasilku waa maxay mutasilku waxa weeyaan caamilkiisa kama hormari karo isaga iyo caamilkiisana looma dhaxayn karo waan fahnay ma mutasilku waa maxay caamilkiisa isagu kama horeyn karo isaga iyo caamilkiisana looma dhaxayn karo maa laa yubtadau bihi kalaam walaa yaqacu bacda ilaa fi likhtiyaar baa la dhahda waa waxa aan hadalka lagu bilaaban karin aye ilaana aan daba dhici karin kaasaa la dhahda tusaale ra'aytuka ra'aytuka soo arki maysaan haddaba ra'aytuka saw kaaf kuma jiro kaaf baa iminka ku jira dee ka hor mari maayo oo xagga hore lagu bilaaban kari maayo ya ilaana daba dhici kari maayo la odhan maayo ma ra'aytu ilaa ka lama odhan karo lama odhan karo marka daabitkiisa ama tacriifkiisu waa maa laa yubtada'u bihi lkalaamu waa waxa aan hadalka lagu bilaaban karin walaa yaqacu bacda ila fi likhtiyaarna aan daba dhici karin baa la idhaahdaa mutasil munfasila maxaa tahay caamilkiisa wuu ka horeyn karaa waana loo dhaxayn karaa caamilkiisa wuu eh? ka soo horayn karaa waana loo dhaxayn karaa iyaaka nacbudu eega iyaakadan caamilkeedii me waa nacbudu mayna ka soo hormarin waa munfasil waana loo dhaxayn karaa maa nacbudu ilaa iyaaka waad odhan kartaa marka munfasilki waa maxay isna yubtada'u bihi lkalaamu waa waxa hadalka lagu bilaaban karo wayaqacu bacda ilaa ilaa dabadeedna wuu daba dhacaa wa kaa daabitkiisi marka wuxuu yidhi wlmudmaru mudmarkiina qismaani laba qaybood weeyi mutasilun weeyi mid mutasil oo caamilkiisa ku daba dhegan wa munfasilun iyo mid munfasil oo caamilkiisa ka infisaalsan oo ka soocan mutasilku qaybinayaayo de labiyo tobankun bay noqoni falmutasilu mutasilkii ithnaa cashara labiyo toban weeyi wa hiya labiyo tobankaasi darabanii weeyi wa darabanaa weeyi wa darabaka weeyi wa darabaki weeyi wa darabakuma weeyi wa darabakum weeyi wa darabakuna weeyi wdarabahu weyi wadarabahaa weyi wadarabahuma weyi wadarabahum weyi wadarabahunna weeye laba iyo toban weeyaan o dee laba iyo tobanka laba laba mulaaxadaynu ka eegi karnaa labada mulaaxadayn ka eegi karna bictibaari lmacna saddexdi un baa ka soo baxaya inaani lilmutakalimi wa khamsatun lilmukhaaطabi wa khamsatun lilghaa'ibi mayna basidayn horeynu soo baranay inta ya intaa maynan hore soo baran culimo horeynuu soo baranay oo darabanii damiir mutakalim weya kaa ku jira iyo adaa waad garanaysaan darabanana waa nuunka o isna waxa weya de waa mutakalim mucadimu nafsi ama maca alghayra shanta kusoo xigtaa darabaka darabaki darabakuma darabakum darabakunana waa khitaabki iyaguna waa mukhaaabki shanta kasii dambeeyana waa haayibki waa bictibaari macna haddaynu ka eegno xagga icraabkana dee waa mebni o fi maxali nasba mafcuul bi baa la odhanaya fi maxali nasba labada mulaaadaan ka eegena waa bictibaari lmacnaa iyo xagga icraabta bictibaari icraab waa mebni o fii maxali nas baa la odhanaya waka falmutasilu mutasilkii itnaa cashara labiiyo toban weeyi wahiya labiiyo tobankaasi darabanii wuu igaraacay weey darabanii wuu igaraacay wa darabanaa wuuna garaacay wa darabaka aduu ku garaacay wa darabaki heblaayey aduu ku garaacay wa darabakumaa labadiinana idinku idin garaacay wadarabakum jamciina ragga ahw wuu idin garaacay wadarabakuna jamciina dumarkaa idinku idin garaacay wadarabahu kii maqnaabuu garaacay wadarabahaa tii maqnayd buu garaacay wadarabahumaa labadii maqnaabuu garaacay wadarabahum jamci raggee maqnaabuu garaacay wadarabahuna jamci dumarkee maqnaabuu garaacay maynaba sidayn daraba ficlu maadin halabaan ka aaban inta kale waa iska basiid waad araabi inta kale idinkaa soo eraaban daraba ficlu maadin mabniy calى lfatxi la maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin wa nuunu nuun lwiqaaya liannaha taqi lficla can lkasra mabniyu calى lkasri la maxala lahu min alicraab liannahu xarfun walyaa ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وka mayna basidn ah. markaa darabani ag ficilku badu ku jooga nuunka yarna nuunulwiqaaya la dhahdaa nuunulwiqaaya nifaansiiye inkastoo inaan wali gaadhin soo ma aragtaan yada yadan waxaa lala xidhiidhinaya ficilka daraba yada maxaa munaasab u ah waxaa ka horeeya in la kasriyo dee ficilna lama kasriyo maadaama la doono in ficil ya lala xidhiidhiyo kasradiina ficilkii aanu aqbalahayn nuuntanaa la keenay oo ka ilaalinaysa ficilki in la hoos dhigo hadda waad fahmi kartaa mel tay nuun wiqaayistaasaa loogu bixiyey ficilkii hoos dhigi ka ilaalinaysa ah, yadina waa mafcuulkii damiirkii faacilkiina waa mustatir oo waa huwa ama ismi daahirba ka dhigo oo darabani zaydun iska dhig darabani zaydun iska dhig daraba darabanaana waa la mid daraba kanaan ku icraabo ficil maadi mabni cala fatx la maxal lah min alcraab liannahu ficlu maadi wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa wlkaafu damiiru mutasilu mabniyu cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulu bihi baa la odhanaya marka macnaha iska ilaaliya macnaha halkaa waa la khaldaa darabanii waa lay garaacay darabanii waa lay garaacay iyo darabanii wuu i garaacay waa macneega waa lay garaacay ka oran taasi iyad waxay noqonaysaa mjn majhuul bay noqonaysaa yo majhuulna dee siiqadiisii la dono waa duribtu ah, waa lay garaacay noqonaysa duribtu baad ohanaysa markaa iska ilaaliya meelaha waa lagu khaldama darabani waa lay garaacay odhan darabani wuu igaraacay dhe ama ama faacilkii huwa ka dhig ama ismi daahiraba ka dhig oo iska dhe darabani zaydun zayd baa igaraacay ee waa lay garaacay odhan waa majhuul marka siiqada iyo macnuhu ismale de siiqada iyo macnuhu ismale darabanii wuu i garaacay wadarabnaa wuuna garaacay wadarabaka aduu ku garaacay wadarabaki gabadh yahay aduu ku garaacay wadarabakumaa labadiinana idinku idin garaacay wadarabakum jamciina ragga idinku idin garaacay wadarabakuna jamciina dumarkaa idinku idin garaacay wadarabahu kii maqnaabuu garaacay wadarabahaa tii maqnayd buu garaacay wadarabahumaa labadii maqnaabuu garaacay ama labahaadaan ama dhadigahaadaan wadarabahum jamci ragga maqnaabuu garaacay wadarabahuna jamci waa basiid bay la tahay sooma waa isagii oo mutasila bictibaari macnaa saddex baynu uqaybinay inaani lilmutakalimi wa hamsatun lilmukhaaطabi wa hamsatun lilghaa'ibi markaad na na damiiru mutasilu mabniyun sukun un iska dhe sukun fii maxali nasbin mafcuulu bihi baad odhanaysaa daraba kumaa markaad icraabaysid kumaa damiirun mutasil iska insha allah waan gaari doonaa kutubta damaan ku gaari doonaa kaafka oo keliyu mafcuulku noqon doonaa miimka iyo alifka ka dambayna wax kala loo yaqaana waynu gaari doonaa insha allah lakin hadda taqriiban lilmubtadi waxaad iska odhanaysaa mabni cala sukun fi maxali nasbin mafcuulun bihi baad odhanaysa halkaasuu kaga baxay mutasilkii mutasilka halkaasuu kaga baxay waana maa laa yubtadau bihi اlkalaam walaa yaqacu bacda ila fi اlاkhtiyaar wlmunfasilu munfasilkiina itnaa cashara labi iyo toban weeyi wadalika tusaale naxwu qawlika wadalika labiyo tobankaasi naxwu qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid aa ah tidhi iyaaya aniga iyaanaa anaga iyaaka adiga iyaaki gabadh adiga iyaakuma labadiinnow idinka iyaakum jamiciina ah, raggaaw idinka iyaakuna jamiciina dumarkaaw idinka iyaahu kii maqnaa iyaaha tii maqnayd iyaahumaa labadii maqnaa iyaahum jamci raggee maqnaa iyaahuna jamci dumarkee maqnaa kan laftiisana isagana sidii un baa loo qaybinayaayo bictibaari اlmacnaa wa inaani lilmutakalim wa hamsatun lilmukhaaab wa khamsatun lilgayb iyaaya iyo iyaanaada hore waa mutakalim iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna shantaasna waa mukhaaab iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahunana waa gayb soo ma culimay waa xaggii raabkan hadda waa fi maali nasbmaful waa damiire fi maali nasbmafulbiin ba loodhanya labada mulaaxada halkaana ku jirta haddaynu icraabteeda isku dayno hadda iyaaya dee waxa ku yaalla un waxa weeyaan macmuulkii caamilkii sheekhu inoomu qorin soo ma waxaad iska odhan kartaa iyaaya akramta ila waxaanu nidhi caamilkiisa wuu ka hormari karaa waana loo dhaxayn karaa som ila waa munfasile iyaaya akramta markaa iyaaya waxaanu odhan nahaa iyaaya damiiru munfasilu mabniyu cala lfatxi bayna ohan hadda waan gaari doona ayata saas ka dhe fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam baad ohanaysaa akramtana waa ficil waa faacil de intaa hore inu soo baran iyaanana maxaad ohanaysaa iyaana akramta iyaana annaga ayaad akramta sharaftay aad karaamaysay ood maamuustay iyaana damiirun munfasilu mabniyu cala sukuun fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam akramtana waa ficlun wa faacil labadaasaan ka eraabana inta kale tusaaloogi waa maxay iyaaka ku dhawaaq adcunum iyaaka nacbudu haddeen tusaaleenan ku wadnana iya iyaaka ya akramtu iska ilaaliyada ta hore waxaanu nidhi iyaaya akramta waanu ku kala cadaato iyo iyaana akramta laakin marka dambe ee mukhaaabka adla hadlaysid maxaad oranaysaa iyaya akramtu waad ohanaysaa hadii kale maxay kaa noqon iyaka iyaka akramta iyaka adiga ayaad akramta karaamay saasay noqon macnihii kuma noqonay ya akramto dambe waa mutakalim de ka iyakana waa mukhaaab markaa macni wis aqbalaya soo ma arag iyaka akramtu baad ohanaysaa iyaki akramtu iyakuma akramtu iyaakum akramtu iyaakuna akramtu iyaahu eh. ya ma akramtu waad ohanaysaa ya hadda u fiirsada iyaahu akramtu waad ohanaysaa iyaahu kii maqnaa ayaan akramtu karaameeyey iyaahu kii maqnaa ayaad akramtaniyahow karaamaysay iyaaha akramtu taasi waa isagiyo ficilkun aan keennay haddaynu ilaa xagga hore ka marino ka warrama maxay noqonaysaa ficilka laftiisa maa xagga hore kasii dhig maxay no ma maa akramta ilaa iyaaya bay noqonaysaa ma akramta ilaa iyaaya ma akramta ilaa iyaana ma akramtu ilaa iyaaka ma akramtu ilaa iyaaki mid yadana niga eraabo ma wa naafiya macaanideedii nafyi baa kamid ah soo ma mabni ala sukun la maxal lo min alcraab liannahu xarfun akramtu ficlu wa faacil ilaa adaatu xasrin baa la dhahdaa ilaa adaatu tisnaa mulqaat laa camala laha waynu gaari doonaa aye iyaaya damiirun munfasilu mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin mafcuulun bihi baa la odhanaya wlmunfasilu munfasilkiina itnaa cashara labiiyo toban weeyi wadalika labiyo tobankaasi naxwu qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamidaa tidhi iyaaya aniga wa iyaanaa anaga wa iyaaka adiga wa iyaaki gabadhyahay adiga wa iyaakumaa labadiinana o idinka wa iyaakum jamiciina ragga o idinka wa iyaakuna jamiciina dumarka o idinka wa iyaahu kii maqnaa wa iyaahaatii maqnayd wa iyaahumaa labadii raggee maqnaa wa iyaahum jamici raggee maqnaa wa iyaahuna jamici dumarkee maqnaa halkaana wuxuu noogu dhamaystiray mafcuulu bihigii oo laba masalo baabkaasi aynu kaga waranay labada masalo masalada koowaad waa dikru tacriifi lmafcuuli bihi masalada labaad waa dikru aqsaami lmafcuuli bihi horay waxaan uhaysanay shan iyo soddon waxaad ugeysaan labadaa toddobiyo soddon baan haynaa kitaabkii ajrumiga dariifa qaala axad nuxaati ra'aytu rajula bariiran yas'alu nnaasa yaquul daciifan miskiinan faqiiran faqultu lahu yaa haada calaama nasabta daciifan miskiinan faqiiran faqaala biidmaari irxamuu bidmaari irxamu qaala naxwiyu fakharajtu kula maa kaana maciya min nuquudin wa acطaytuhu iyaahu faraxan bima qaala waa ariifa waa sheeko yaro macaan weeyaan nin nuxaata ka mida wuxuu yidhi waxaan arkay nin indhala kadib ninkani dadku wax weydiisanaya wuxuuna leeyahay daciifan miskiinan faqiiran kadibna waxaan ku yidhi buu yidhi waa niyow maxaad ku nasbisay daciifan iyo miskiinan iyo faqiiran maxaad ku nasbisay kadibna wuxuu yidhi waxaan ku nasbiyey biidmaari irxamu waxaan leey leeyahay nin indhalaan oo irxamuu daciifan miskiinan faqiiran kadibna ninkii naxwigaa wuxuu yidhi wax allo wixii lacagan haya agtayda taallayba waan soo saaray wa actaytuhu iyaah waanan siiyey buu bima qaal waxaan la dhacay wiilaan ku farxay he kelmadaa u yidhi de siduu uga jawaabay de jawaabta fiican uu ka bixiyey darteed ayaan la dhacay bu yidhi marka insha allah lasoo akriyo waa mafcuulu bihigii aqsaamtiisina halkaasaynu kaga baxnay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha